alxamdu lilahi wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllahi wعalى alihi وصaxbihi wman اhtadaa bhuda wbacd faالsalaamu عalaykum wraxmat اllahi taعalى wbarakaatu waxaa ilaahay fadligiisa jala wacalaa dersigeenii shalay aynu ku dhammaynay kitaabkii almabaadi almufiida fi musطalix اlxadiid أو alifay الsheekh abi cabdالرaحman cabdالله بn أحmed alإryani alyemani waxaynu maanta u ballansannahay inaynu carabka marino almanduuma albayquniya lishuhratiha wa tadaawuliha wa kahrati tadaawuliha wa shuruuxiha intaanaynu manduuma albayquniya warkeeda gelin kitaabka dhammaaday yaa intuu soo akhriyey meeli ka ishkaal gasha ishkaalka haya man macahu ishkaalu aw shayun ashkala calayhi nacam kitaabkan almabaadi almufiida waxyaaba aynu ku doorannay waxaa ka mid ahayd inuu nahri yahay oo aanu nadmiyo gabay ahayn kutubtana maxaa loo qeybiyaa nahr iyo iyo nadmi ama manhuur iyo manduum afkuna waa labadaasun afku ama waa gabay ama waa tix ama waa tiraab soo maaha nadmiga maxaa la yidhaahdaa tix hadalka nahriga nadmiga ahayna maxaa la yidhahdaa tiraab waay waxaanu idhi xagga fahamka waxaa ku fiican inuu ardaygu ka bilaabo matni mukhtasara oo nadmiya mise nahriya hmm? nahriya tiraaba liannahu ashalu fi lfahmi liannahu ashalu fi lfahmi fi lgaalibi waay nadmiguna wuxuu ku fiican yahay ashalu fi lxifdi wlistixdaari soo ma hahi ashalu fi lxifdi wa fi listixdaari miisaadkaynu kitaabka ku dooranna waxaa ka mid a cibaaradiisu waa cibaaro fudud oo mub mubasata waay miisaadkaynu ku dooranna waxaa ka mid ah waa kitaab ardayga uu kutub badan dhigan karo oo uu la qabsan karo inuu daraaseeyo inuu daraaseeyo miisaadkiisa waxaa ka mid ahaa aqlabka abwaabtii mustalaxa khaasatan wixii tacaariifta ku saabsanaa in badan oo kamidihii waa kitaab koobsaday oo ay ku taalo abwaab ka maqani waa jirtaa laakiin halkeedaa loogu iman doonaa abwaabtaana usuusheeda waa uu soo dhaweeyey abwaabtii mustalaxa usuusheedii uu soo dhaweeyey uu soo ikhtisaariyey miisaadku kitaabkani lahaa waxaa ka mid a waxaa ka mid a xagga qaybinta iyo cilmigii in la soo dhaweeyo oo inta aqsaam laga dhigo ardayga fahamkiisii loo soo dhaweeyo waxa uu ku ahaa kitaab aada ugu fiican soo ma ilaa iyo uu mu-alifku gaadhay inuu sameeyo aqsaam kasta oo uu sheego inuu u sameeyo maxay inuu shax u sameeyo soo ma si ardayga tasawurkiisa ay ugu soo dhawaato si ardayga tasawurkiisa ay ugu soo dhawaato oo iminka haddii lagu weydiiyo xadiis muxuu saba xadiis maxaa loo daciifiya waxaad leedahay laba sababood midkood maxay yihiin dacnun dacnun fi raawi aw sakdun aw imaa dacnun aw sakdun ama waa sakdi ama waa dacni ayib sakdigii aqsaamtiisii buu kuu sheegay dacnigiina labuu kugu kala qaaday waa dacnun fi dabdi raawi wa dacnun fi cadaalatihi wa amaana wa amaanati ama wa diyaanati soo maha wahaakada wahaakada waay markuu maalan sheegay xadiiska صaxiixun lidaati iyo صaxiixun ligayri inuu qeybsamo waxa uu sheegay cadli maxaa looga jeedaa dabdigu inuu lababa qeybsamo dabdu sadrin dabdu kitaab marka aad buu usoo dhaweeyey fankaasi marka inuu ardaygu ku celceliyo aalibulcilmigu si aad kutubta dambe ay kuugu fududaato waa inaad ku celceliso waay ma arka cid su-aali weydiinaysa waxaan u fahmay kitaabka waa la wada fahmay ama waa la soo akri nacam safxaddaad sheegaysa safxada safxada afar iyo toban nacam mm mm ma lmuraadu waqad yastamiru اtafarudu ilى اlmusanif tafarudka waxaynu u qeybinnay ama qofku inuu adi in xadiis lala gooni noqdo laba tafarud mulaqa oo nidha xagu galaa aslulisnaad aslulisnaad waa xaggee aslulisnaad maxayn ku sheegnay saxaabiga soo ma tafarudka hadduu saxaabiga galo saxaabiga xadiiska la tafaruday maxaa la haha xadiiskaasi culimada qaarkood tafarud mulaqa sidii culuwiguma marka nebiga loo eegayo u noqday maxay culuwi eesh culuwi mulaqa marka hadduu saxaabigu xadiiska la tafaruday ahlucilmigu waxay yidhaaheen ama u bixiyeen tafarud mulaq waqad yastamiru tafarudu ila lmusanifi maxaa looga jeeda xadiiska caalimka soo saaray ama bukhaari ama muslim ama abu dawud ama maalan ibnu khuseyma ama ragga lamidka waxaa dhici karta in tafarudkii uu mustamir noqdo ilaa iyo musanifkii xadiiska soo saaray laga gaaro oo dhammaan sanadku uu qof walba qof kale tafarudo saas way dhici kartaa buu kuli sheekhu maaragtaad maalan waa mihaale washanu laa yuctaradu lmihaalu id kafaa fiihi alfardu wاtaqdiiru lama ictiraado mihaalka mihaal ahaan haddaynu usoo dhaweyno imaam albukhaari xadiis soo saaray maalan xadiiska isaga iyo nebiga tiro yar baa udhaxaysa kaba soo qaad afar qof baa udhexeeya markaasaa saxaabiga xadiiska isagaa la tafaruday taabicigu isagaa saxaabiga kala tafaruday taabicu taabicigu isagaa taabiciga kala tafaruday darajada tabcul atbaaca cidda ku jirta iyadaa la tafaruday ilaa iyo musanifka laga gaaro waqad yastamiru atafarudu ila musanifi macnidu ay saas mafhuum ah, naam hmm, naam intaanan masladaa ka bixin tafarudka waxaa loo qeybiyey tafarud mulaqa iyo tafarud nisbiga sidii culuwiga aynu ugu qeybinay culuwi mulaqa iyo culuwi nisbiga tafarud nisbiga marka lagu leeyahay caalim mucayana loo eegayaa beled mucayana loo eegaya waxaa leeyahay marka ardaydii hebel la eego xadiiskaasi hebel baa la tafaruday oo sheekhaa kala tafaruday maaragtaad waa nisbi baa la dhahda waa laga yaabaa dad kaloo sheekhaa ka warin oo xadiiskan wariyey in la hayo laakiin sufyaan ibnu saciid athawri marka la eego ama imaamu zuhri marka la eego ardaydiisii marka saa loo eego fulanoo ardaydiisa ka mid a xadiiskaa la tafaruday marka binisbati lihada isnaad xadiiskani waa waa binisbati lizuhri waa tafarud nisbiga ku dhacay tafarada bihi fulanun can fulan sababta culimadu idhahdaan maaragtaa waay marka kaana waxaa la dhahdaa tafarud nisbiya shaksi mucayana loo eegaya beled mucayana loo eegaya صiفo mucayana loo eegaya way iman doontaa hmm, nacam hmm. fi ay صaفx صaفxadee toddobayo lacagto hmm. nacam m xadiis kasto maya sooka kule saxiix waa saxiix buu noqon karaa xasan buu noqon karaa daciif buu noqon karaa laa yushtaradu fi shay min dalika asixa xadiisku inuu marfuuc yahay iyo iskuma xidhna inuu saxiix yahay macnaheedu maxay xadiis kastaba marfuuci saxiix maaha qad yakunu marfuucan ila nabiy sala allahu alayh wasalam walakinahu walakinahu gayru saxiix ma xadiiska marka la leey waa marfuuc waxaa la eegayaa yaa loo tiiriyey la eegi maayo ma ansaxay maaragtaad shuruudu sixa ma ku wada dhantay la eegi maayo ee waxaa la eegaya yaa loo tiiriyey xadiis kastoo nebiga loo tiiriyo sawaaan saxa canhu calayhi isalaatu wasalaam aw lam yasix canhu istilaaxaan maxaa la idhahdaa marfuuc xadiis kasta oo saxaabi war kastaoo xadiis kastaoo saxaabi laga soo naqliyo oo min qowlihi aw min ficlihi ana waxaa la dhaha mawquuf sawaan ha ka ansaxo ama yaanu ka ansixin marka iskuma xidhna buu ku leeyahay inuu xadiisku marfuuc noqdo iyo inuu saxiix yahay mutalaazimaani maaha mutalaazimaan waa maxay xadiis kasta oo marfuuci waa saxiix maaha macnaheedu ee waxaan leenahay xadiis kasta oo marfuuci waa wixii nebiga loo tiiriyo calayhi salaatu wasalaam matnigiisa nebiga loo tiirinayaa waqad yakunu saxiixan waqad yakunu hayra ayra صaxiix marka walaa yushtarau fiihi صatu walaa yushtaradu fii shayin min dalika الصxa mawquufka iyo marfuuca iyo maqطuuca midna looma shardinayo inuu صaxiix noqdo ee waxaa la eegayaa un yaa loo tiiriy ararkaas madina dhaca macnaheed waa maxay waxaad heli kartaa xadiis marfuuca oo daciifa waxaad heli kartaa xadiis marfuuca oo mawduuca waxaad heli kartaa xadiis marfuuca oo munkara waxaad heli kartaa xadiis marfuuca oo saxiixun lidaatiha waxaad heli kartaa xadiis marfuuca oo xasanun lidaatiha waxaad heli kartaa xadiis marfuuca oo bimajmuuci uruqihi xasana ma aragtaad haakada wahaakada kadalika almaqtuucu wاlmawquufu waadix hmm. mm-hmm. sagaal iyo labaatan hmm. sheekh wuxuui kullu nawcin nooc kasta tambiih kullu nawcin nooc kasta oo min anwaacil culuwi ka mid a ah, yuqaabiluhu waxaa ka soo horjeeda nawcu noocoo min anwaaci nuzuuli ka mid a ah. dee alcaali wanaazil so iskama so horjeeda cala sabiil mithaal xadiiska culuwiga mulaqaa ah ee baynahu wa bayna mualifkiisa baynahu wa bayna nabiyi sala allahu alayh wasalam tiro mucayan udhaxayso alan hulaaiyat bukhaari ka soo qaad imaam bukhaari hulaasiyaadkiisa qaarkood haddii am aima la wariso oo aimadaasi ay ku wariyaan sanad shan qofa ama lix qofa labadaa sanad marka la isbarbardhigo sanad lbukhaari caali wa sanadu ayrihi esh sanadu hayrihi naazil waadixi ikhwaan ayib culuwiga nisbigaa u kaalay culuwiga nisbigaa maalan hadduu culuw muwaafaqo yahay culum muwaafaqa waa maxay waa inuu nin culimada ka midii xadiis bukhaari la wariyo oo uu ugu yimaado bukhaari sheekhiisii maalan bukhaari baa xadiis wuxuu ka wariyey cali bn cali bn madini xadiis ka wariyey bukhaari markaasuu caalim kale xadiiska laftiisii wariyey min ariiqi cali bn cali bn baanu ka wariyey isagiiyo bukhaari xaggay isugu yimaadeen sheekhii bukhaari soo ma culuwiga maxaa la dhaha nisbiga maxaa la dhaha culum muwaafaqa culuwiga culuwigaasi nuzuul baa kasoo horjeeda oo waa maxay haddii qof uu xadiiskii wariyo min ariiqi lbukhaari uu ka wariyo isaga iyo cali bnu madini yaa udhaxaynaya hadduu caalim yimaado xadiiskii laftiisa bukhaari ka wariyo bukhaari sheekhiisao cali bnu madini iyo ninka bukhaari soo maray yaa udhaxaynaya isaga iyo cali bnu madini bukhaari yaa udhaxaynaya idan hadduu bukhaari soo marana waa naazil hadduu bukhaari sheekhiisa ugu yimaadana waa maxay waa caali saa ogeed baa wuxuu ku yihi wakulu nawci min anwaaci اlculuwi yuqaabiluhu nawcu min anwaaci annuzuul sidaas wey waay su-aal haddaan imid weydiiyaanu nuzuulku marar buu ka mudan yahay baynu nidhi xadiiska caaligaah maxaa ka mid a ah. ha ninkaa xagga dama fadhiya markuu xadiiska xadiisku bisanadi naazil uu ku yahay maxay saxiix bisanad ilcaalina uu yahay maxay daciif ama mutakalamun fiiha ama cilo ku sugan tahay haye taasi waa xaalad jasaaka khayr khair haye marar kale suurad kale taas waa hadal caam haye cilo khafiya ku sugan xadiiska caaligaa ciladaa khafiyadaa darteed baa laga yaabaa aimada qaarkood inay uga wareegaan oo isagoo nuzuul ay u qaataan si ay ciladaa uga baxsadaan ma aragtaada waa maxay qad yakunu alxadiisu naazilu aclaa martabatan min alxadiisi eesh min alxadiisi eesh alcaali ha xadiiskii naazilkaa inuu inuu nuzuulku ka fadli badan yaha laga yaaba mararka qaarkood xadiiska inaad bisanadi alcaali ku wariso leesh licilatin fi sanadi alcaali cillo sanadka caaliga ku sugan maalan maalan sanadka caaliga ah laba nin baa isku xiga oo rawaadda ka mida labadaa nin isku xiga waxaa la ysku haystaa wax ma kala maqleen mayse soo gaadheen baa lagu murasayn fa ahlucilmiga qaarkood waxay leeyiin wayse soo gaadheen hebel hebel wuu soo gaadhay waxbuu ka maqlay ahlucilmiga qaarkoodna waay leeyiin hebel hebel maba soo gaadhinba waxbana kama maqlin soo khilaaf qawiya ma markaasuu axad ulaima wuxuu keenay xadiiskii oo binuzuulin lagu warinayo oo labadii nin nin labada nin labadoodaba kana sheekhu yahay kana arday u yahay waxa weeyaan uu udhexeeyo ayuu keenay miyana ka awleysnayn nacam waay nacam haye asbaab اljahaala fi ay fi ay صafxa waaxid وعishriin ii kaadi haye eeg jahaalatu caynin muxadisiintu ninkay leeyihin waa majhuulu cayn waa nin qof keliya wax ka wariyay banu nihi soo ma qof quraa wax ka qaatay lama hayo qof labaad oo wax ka qaatay soo saa maha mid horta qabso muxadisiintu markay ku leeyihin fulan fiihi jahaala macnaheedu waa maxay qofkan lama hayo cid muctabaroo tixgelin cilmulxadiid ku leh warga u fiirso ahlulxadiis agtooda cid tixgelin ku leh oo warkoodu muctabar iyo meelmar yahay oo wargaleen oo culimadii naqdiga iyo iyo tamxiiska lagu yaqaana iyo xifdiga ah cid ninkaa tawhiiqisay iyo cid tacdilisay toona lamahay majhuul macnihiis waxa weeye laa yucrafu fiihi tacdiilu walaa tawhiiq min muctabar tadiil tacdiil iyo tajriix mucayana midna laguma majhuulkii baa kala darnaaday marka majhuulkii waa anwaac waxaa ka mida ah majhuulkan inaan laba garanaynba laa yucraf magiciisii baa halkan ku qoran laakiin daatadiisa la garan waxaa ka mid a ah, nin hal qof wax ka wariyeen hal qof baa wax ka wariyey oo war ka sheegay oo wax ka qaatay laakiin lama garanay tawhiiq iyo tajriix midna looma hayo kaa majhuulu caynin baa la idhaha majhuulu xaali waayo laba qof saddex qof ayaa wax ka qaatay iyo ka badan tawthiiq iyo tajriix midna laguma hayo macnaheedu waxa weeye xaaladiisaan la ogeyn hal huwa xaafidun aw daabidun aw hiqatun aw mutqinun ya aw sayi lxifdi aw muafalun ya muxuu yahay la garan maayo ma aragta xaalkiis la garan maayo laakiin jahaaladii cayntahaydu wuu ka baxay de dhowr qof baa wax ka warinayad soo ma ama wax ka qaata wuxuu kugu yihi jahaalatu cayn wa aswaw xaala min alwali jahaalatulcaynka waxaa ka xun jahaalatulcaynka maxaynu nidhi nin keliya nin keliya wax ka wariyey soo maynu odhan waa qofka qof quri wax ka wariyey maxaa la dhaha majhuulu cayn an tawhiiq iyo tacdiil mucayanana loo hayni aswa minhu xaalan isaga waxa ka xaalad xun man lam yusama midaan laba magacaabinba wahuwa almubhamu mubham baa la idhaaye almubhamkii la qari majhuulu caynka waxaa ka xun majhuul caynka magaciisi waa la sheegay cayntiisi baynu garan lahnay soo ma ya laakiin inaan magaciisiba la sheegin ka war falaa yucrafu laa caynuhu wala cayntiisi iyo isimkiisa toona la garan maanu kii ka darnayn asow minhu xaalan saasuu ku yidhi lakiin maxaad ka soo reebaysaa halkaa waxaad ka reebaysaa ida kaana mubhamu ida kaana almubhamu qulu ya sheekh صaxaabiyan hadduu mubhamku صaxaabi yahay halkaa waad ka saaraysa waa inaynu kutubta dambaan inoogu iman doonta famubhamu الصaxaabati laa yadur صaxaabada mubhamkoodu hadduu qof idha xadaanii axadu asxaabi rasuuli اlahi salى اllah alيه waslama ama ama samictu miman صaxiba الnabiya salى اllahu alayh wasalama ama can rajuli min الصaxaaba ama can imra'ati min الصaxaabiyaat hadduu sidaa yidhaahdo laa yaduru leesh lima lima lianna الصaxaabata kulluhum cuduul soo ma bidaliil bidaliil والsaabiquuna اlأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladiina itabacuuhum bإxsaani radia allaahu canhum cid shahaadada haysata maad haysaa sheekh halkaa cid gaadhay maad haysaa laa tasubuu asxaabi laa tasubuu asxaabi ma kala qaadin nebigu alay slat slam laa muhaajiriin walaa ansaar walaa kuwii geyro ya laa tasubuu asxaabi fawladii nafsu muxamadi biyadih low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban ma balaga mudda axadihim walaa nasiifa sheeke berele nin baa intuu iska yimaado miskiino hadda iska nool oo asxaabu tororoglayaasha ah ya oo majhuulu caynin waxaalin ah ya oo mudbiru laa qiimata lahu ah ayaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam afka ku taagay oo wax ka sheegay waay marka mufham warkiis waa saas wa axsanu xaalan waxaa ka xaal wanaagsan min athani kii majhuulu xaalka ahaa ee aan warkiisa la ogeyn laa cadaalatuh walaa dabduh walaa itqaanuh walaa amaanatuh aan la garanaynin waxaa ka xaalad fiican mid mastuur la yidhaayo daahirkiisu inuu saali salaax yahay baa la og yahay xumaan iyo dhib iyo dhiilo laguma arag laakiin xifdigiisi iyo dabdigiisi iyo itqaankiisii iyo caqiidadiisii maala hal wa saalima min albidca la garan maayo waay taasina waa sidaas mastuur iyo majhuulu xaal farqiga udhexeeya ma farqibaa udhexeeya mise waa isku mid maxaa haddii farqi udhexeeya furuuqda udhexaysaa tahay meelo kale ayay nooga iman doonta nacam mm mm, mm. haye waxaa la yidhi sanadka asaaniidda in ragun baa la sheega horta dumar maanay ku jiraan asaanid ya yaa ka jawaabay yaa ka jawaabay a way ku jiraan oo yaa kamida dumarka asaanida gala caaisha um lmuminiin yaa kala kamida ya umahat lmuminiin oo dhan xafsa caaisha umu xabiiba umu salama hays odhanina raggu ba xadiis wariyey shaacib hays macaashsiinina ya weliba aan idiin sheego culimadu waxay idhahdeen culimadu waxay idhahdeen dumarka xadiiska wariyey gabadh la jarxiyey oo kadib iyo itihaamun bilkadib lagu jarxiyey ma jirto ya kadib iyo itihaam lagu jarxiyey ma jirto dabaqada saxaabada dabaqada taabiciinta dabaqaadkii ka dambeeyey dabaqaad badan bay dumar ku jiraan xaafid ibn xajar raximah ullah culimadiisa waxaa ka mid a ah, gabadh caalima kabiira ah ya dumar xadiiska loo daba fadhiisan jiray baa jirayoo asaaniid caaliya ah hayste hahe oo xadiiska ku sheegnaa xadiiska ku sheegnaa qaarkood maqaamyo hore oo dowladii hore ka mid a ah ayaan ku sheegay walacalana mar kale inaynu sheegno <clears throat> waay walihaada kutubta ruwaadda xadiiska laga qoray marka ay aimadu culimadu ragga dhameeyaan ayaa waxay sheegaan dumarkii xadiiska nabiga alayh isalaatu wasalaam ruwaaddiisa ka mid noqday taraajimtooda ayay sheegaan tahdiib tahdiibka tahdiib lkamaalka waxa weeyaan kutubta lamidkaa waxa weyan waad ugu tegeysa waad ugu tegeysa haye hmm. sagaal iyo toban aha tadliis اlqaطci hmm. tadliis raawi sida sa tadliis lqaci sida saxdaa cibaarada halkan ku taalla ishkaal yani ishkaal baa ku yaro sugane sida saxdaa waxa weeyaan waynu yeedhinay maalinta tadliis lqaci sida saxdaa waa waa sida ku taalla sharxa oo an yadkura raawi shaykhahu fi majlis اtaxdiidi wayasuuqa alxadiida duuna dikri ayi siiqati litaxdiidi macnaheeduna waxa weeye tadliis lqaci waa inuu axad culimadiisa kamida sheego raawigu deedna iska aamuso iska aamusaya muddo marku iska aamusnaado isagu wuxuu niyoonaya inuu hadalkii hore jaray ayuu xadiis soo daynaya ninkii warka hore warka hore la socday muxuu moodaya dee ina xadiiskan iyo iyo sanadkii ay isleeyihiin waay su-aal aan idin weydiiyo ishar farq bayna alirsaali watadliis hadi faaidatu dakarnaha fi fi sharx tadliiska iyo irsaalka maxaa udhexeeya ha hay keebuu ku jira labada tadliiska waxaa ku jira ihaam mise ibhaam ihaam aha haya ii fasire hadalkaas tadliiska waxaa ku jira ihaam irsaalka laakin ibhaam ihaam kuma jiro intaan labada la fasirin irsaalw maxaad horta irsaalow reer keebaad ka tirsanta reer qansax mise reer alo qaloocan ay irsaal waa maxay hmm. waa inuu taabici nebiga xadiiska u tiiriyo taabici baa nebiga xadiiska u rafcinaya waa hagaag waay ihaan baa tadliiska ku jira irsaalkana kuma jiro macnaheed maxay tahy ha adiga adiga aha waa la garanaya inanu taabici nagus marka isaga ihaam kuma jiro ihaamka taliiska ku jira muxuuy m mm, m mm. istaag tadliiska ihaam baa ku jira waana sababta loo qabsaday ihaamka ku jira waa maxay ninkan wuxuu moodsiinayaa cidaanu wax ma ciduu wax ka maqlay ayuu wuxuu moodsiinayaa waxaanu ka maqal inuu inuu ka maqlay ama wuxuu moodsiinayaa dadka inuu shuyuukh badan leeyahy hal sheekh buu magacaantiisii kolba si dhigaya fa fiihi fa fiihi ihaamun laakiin mudlisku laakiin eh, saaxib lirsaal isaga ihaamkaasi kuma jiro waadix soo ma ya haye safxad cam mhm. haye haye liman fawqa taabici bal fasir hadalka liman fawqa taabici yani taabicigu iyo risaalka kuma jira miya ha liman fawqa taabici saxaabigii iyo ciddii ka dambeysay taabiciga marka la waayo ay haddii uu galo laakin taasi mar kasta sax maha waay haye hmm, man cindahu su-aal haye xadi eh, safxadda labaatan iyo afar hagaag mukhalafat raawi mukhalafat raawi bidraajin ha mukhalafat raawi fi kitaabihi ima bitagyiri xarfin aw xuruufin muxadisiintu xadiiska way yeedhsan jireen oo way qoran jireen maxaa loo odhan jiray majaalistaasi magac bay lahayd majaalista xadiiska lagu yeedhsado magac bay lahayd ar magaranaysaa magacay lahayd ya hay iska soo fadhiyayaal waxaa la yidhaahdaa majaalisu limla majaalisu alimla imla lxadiid majaalista qaar baa waxaa isugu iman jiray toban kun oo qof oo wax qoranaya ka warama waxaa laga yaaba inad tiraaho oo sheekh microfonina may jirin ya see dadka wax lagu gaarsiin jira bal waxaa laga yaaba inaad istiraahdo waxaa la sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yowma yowma xajihi yowma xajat lwadaac maalintii xajkii wadaa xajatulwadaac xajiyey bacda ahli lcilmi waxay sheegeen ama bacda ahli taariikhi wasiyar waxay sheegeen inay maalintaa joogeen boqol iyo afar iyo labaatan kun oo xujaaji haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam dhammaan codkiisi waa gaadhay microfon ba haysta nebigu ya kabiraat laswaat miyuu haysta nebigu alayh isalatu asalaam waa laga yaba in isweydiiso u dhacday niyo ta nebiga way fududda waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo ilaahay baa siiyey qudradaas mucjize mucjizaadkiisi kamid a ahayd ma garato ilaahay uu siiyo allah ku karaameeyey soo saa maaha laakiin caalimka fadhiya majlis toban kunoo arday fadhiyaan toban kunoo arday halkay gaari lahayn sheekh ya halkan marka laga bilaabo dee ilaa iyo meel meel aada u fog bay gaari lahay soo ma marka see wax loo gaadhsiinaya inaad isweydiisa laga yaabo jawaabteed waxay tahay waxay culimadu lahaayeen niman mustamliin la yadhaayo halkaa dhexu istaagaya sheekha hadalkiisii buu lalinaya ardayda dambe lalinaya isna nin baa kasii qaadaya oo qolada kasii dambaysa u lalinaya mubaligiin niman ad hadalkii sheekha dadka gaadhsiinaya ayay lahayn ya markaa ninkaas muxuu ilaalinayaa lafdiga afka sheekha ka soo baxa markaasuu biaclaa sawtii ugu dhawaaqayaa si inta dambe si inta dambe ay u maqasho waay marka muxadiisiintu way qoran jireen xadiiska haddaba mararka qaarkood waxaa dhacday ruwaadii xifdigoodu aanu fiicnayn ruwaad badan baa jiro xifdigoodu aanu fiicnayn oo cilmiga ku dabdiyey dabdu kitaab maaragtaada ruwaaddaasi mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inay dadkii xadiiska ay la wariyeen ku khilaafaan wixii ay qoreen inay ku khilaafaan oo ay xuruufta qaarkood isku khilaafaan ama kelmadaha qaarkood dhawaqoodii la ysku khilaafo ma garato way inoo iman doontaa oo ragga qaarkood baa dee waxay maqleen ixtajara nabiyu sala allahu calayh wasalam fi lmasjid markaasuu wuxuu u qaatay ixtajara wuxuu u qaatay ixtajama laba ficiloo isku wasniya ma yihiin sheekh laakiin maxay ku kala duwan yihiin hal xaraf ixtajara iyo ixtajama ixtajara maxaa udhe maxaa u dambeeya xarfu eesh alraa wxtajama maxaa udhexeeya maxaa u dambeeya miim libucdihi can shaykhi ama lidacfi samcihi ama litashwiishi sawt ayuu wuxuu u fahmay ixtajara ixtajamuu fahmay dabeedna xadiiskii wuxuu u wariyey ixtajama nabiyu sala allahu alayh wasalam fi lmasjid nebigu wuxuu isku toobay masaajidka dhexdiisa dhag waa la qabsaday deedna waar warkaa inaga may soo aroorin in nebi maxamed sal ly sl masjid nabiga dhexdiisa isku toobaye waar warkaana laga hubiyo dib markii loo noqday iyo laysu geeyey duruqdiisii waxaa soo baxday raawi ruwaadiisii ka midihii inuu wahmiyey oo uu ku khilaafay lidacfi samcin lidacfi samcin aw libucdin aw lisababin ma min alasbaab inuu hadalku ka dheeh galay soo ma dhacdo shee ha ma dha adoo meel iska fadhiya majlis fadhiyaa laga yaabaa in wax la sheego dadna wiii si aad u fahamto si aad u qaadato hadhow markaa ardaydii iskula noqotaan war sheekh caynkan mahayna bulgaadi markaa waa sidaas musaxaf iyo muxaraf laba noocoo la ka soo baxay iyagoo mufasalina way noo iman doonaan naam hmm. hmm. fain itasala isnaadu isnaadkii marfuuc ahaa eeg xadiiskii marfuuca maxaynu nidhi xadiiska marfuuca wixii nebiga loo tiriyo sawaan itasala sanaduhu aw lam yatasil sawaan saxa aw lam yasix xadiis kasta oo nebiga loo tiriyo le nebi maxamed baa yidhi marfuuc baa la dhaha ama sanadkiisu ha ansaxo ama yaanu ansixin ama sanadkiisu mutasil ha noqdo ama yaanu mutasil noqonin haye fain itasala isnaadu hadduu isnaadkii mutasil noqdo marfuuci marfuucnimo marfuucnimo hadduu ku darsado sanadkiisoo mutasil noqday ila nabiyi sala allahu calayh wasalam khaasatan weliba ilaa nebigana mutasil noqday hadduu ku darsado fa huwa alxadiisu lmusnadu xadiiskaa musnad baa la dhaha maxaa lagaa ka soo baxay xadiiskii marfuuca ahaa waa wixii nebiga loo tiiriyo waxaa suurtagal ahayd inuu mutasil noqdo inuu kheyr mutasil noqdo inuu saxiix noqdo inuu kheyru saxiix noqdo ya hadduu mutasil noqdo marfuucnimadii itisaal ku darsado magac kalau qaadanayaayoo maxay ah musnad la yidhaah waadix mat idan maxaynu leenahay musnad kasta waa marfuuc oo musnadku laba sifaa laga helay inuu mutasil noqdo iyo inuu marfuuc noqdo laakiin hal kulu marfuucin musnad marfuuc kasta musnad buu yihi a maya culimadu waxay hahdeen kulu musnadin marfuuc walaa cagsa kulu musnadin marfuucun walaa cagsa macnaheedu waa caynkaas wma bsamci kuli raawin ytasil isnaaduhu lilmuntaha falmutasil waa ku ahlucilmiga qariiri waa hagaag su-aashaasi dee waan idiin diray soo maaha cilmu diraaya iyo cilmu riwaaya maxaa udhexeeya su-aashaasi idinkeedi ku maqnayd haye hal min mujiib anigun layga guri maayo baashe cilmu diraaya iyo cilmu riwaaya waxaa u dhaxeeya kalaam yar oo nafiisa baynu ku sheegnay walihada waxaan idinku wuri idinka jawaabi maayo ilaa kalaamkii keentaan haye fadal magacaa cabdullahi jazaaka allah khayr kalaam basiit jazaaka allah khayr laka cindii jaaisa ilmu cilmu riwaaya waa tabin cilmigii tabinta xadiiskan sidee lagu soo wariyey siyaii adaaga maxaa lagu wariyey ma samaac baa lagu wariyey ma taxdiid baa lagu wariyey ma cancanaa lagu wariyey ma nebigaa loo tiiriyey ma keyrkii baa loo tiiriyey kaa waxaa la ydhahdaa cilmi eesh cilmu riwaaya cilmu diraayana waa maxay fiqiga xadiiskani uu sidaa waa maxay masaaisha ku sugani waa maxay matnigiisa alfaadiisa sidee loo dabdinaya waxa weyaan ma saxiix baayoo nebiga uu ka sugan yahy mise saxiix maahoo nebiga kuma sugna kama sugna yaa wariyey oo soo saaray cidda soo saartay sifadeeba ku soo saartay maaragta ma maqbuul ba ma marduud ba hadduu maqbuul yahay min ay aqsaami qabuul buu ka mid yahy hadduu marduud yahay esh sababu raddi raggiisa ma wax majruuxa ku jira mma min xayu dabdi baa la jarxiyey mise min xayu alcadaala cilmiga waxaa ka warrama maaa la cilmi esh cilmu diraaya cilmigii garashada cilmu riwaayana maa waa tebin qaabkii loo wariyey meeshii lagu wariyey meeshu ku yaallo waxa weyaan cidda loo tiiriyey cidda laga soo wariyey cidda warisay qaabka khalaas ha waay mm-hmm. waa hagaag a kelmad muqadimada ku jirta ad laqbadeeda fahmi weyde bal soo qabo annabil nabil maxay nagu fasirna raggi raggii wax qortay meeye niman baa de bugaagta kutubta si fiican wax ugu dul qorta nabiil maxaynu ku fasirnayshaa ha nin rageed waay haye maxaynu ku fasirnay intaasaynu ku fasirnay soo ma annabiil waa qofka waa qofka soo jeeda ee raganimada leh iyo waxa weeyaan feejignida ee cilmiga ku dadaalaya laa yanbulu fi lcilmi ayaa aimada qaarkood yihahdeen ila man aad maa lam yaakudhu laa yanbulu rajulu fi lcilmi maa lam yaakudhu canman fawqahu wa canman duunahu wa canman huwa milahu qofku cilmiga qof ku sheegan oo nin rageed ku ah oo cilmiga tamakuna noqon maayo ilaa uu cilmiga ka qaato mid isaga ka hooseeya da ahaan iyo cilmi ahaan mid isaga la siman da ahaan iyo cilmi ahaan iyo qadar ahaan iyo mid isaga ka sareeyaba saddexdaba ilaa cilmiga ka qaato leesh qofka saddexdaa cilmigii ka qaatay muxuu ku sifoobay sife la yidhaahdo maxay tawaaduc soo ma wamaa tawaadaca axadu lilaahi ilaa eesh ilaa eesh ilaa rafacahu haddaad aragto nin santaagayo cirkaa isla maraya ya awaa halkii sheekha cabdikariine bilig isla yidhi war bilig haysla odhanina bunagu ohan jira haddaad nin noocaasa aragto cilmiga looma furo cilmiga looma furo cilmigu kuma duxo haddaad isku wada minguuriso cidda cilmigu uu ku duxay ee cilmiga alla u furay ee cilmiga ay sheegayaan ay ka muuqato rasaanada iyo deganaanshaha iyo aqoonta iyo fubuudka iyo sugnaanta iyo kafeere buuxsigu uu ka muuqdo aan daayishinta ahayn dadkaasi waa dad mutawaadiciina waa dad mutawaadiciina dadka qaarkood waaa wuxuu ilaahay siiyey tawaaduca shay cajiib ilahay ka siiyey waa dad hambala ah. meelaha dadka faraa lagu fiiqfiiqo lama yaqaano waxa weeyaan niman isa sheeg maaha waxa weeyaan i maqlay kuma jirto waxa weeyaan waa addoomo ilaahay ku xiran aqoontiina alla u furay cilmiguna culimadu waa dhahn waxaa laga maarmaana inaad gaadho martabad uu cilmigu ku jabsado oo uu cilmigu kaa adkaado uu cilmigu kuu dhadhamo wuxuu yihi nin raggii raggaa ka mid a ah, alabna alcilma ligayr illaahi faaba alcilmu ilaa an yakuuna esh ilaa an yakuuna lilahi maalintaanu cilmiga dalbaynay annagoo waxyaaba kale naga dhex guuxayaan ayaanu cilmiga dalabnay faaba alcilmu ilaa an yakuuna lilahi cilmigii wuxuu diiday in alla dartii loo dowro mooyaane si kale si kale waa diiday si kale tafsiir aada u qayima oo nafiisa iyo tacliiq jamiila waxaa kelmaddaa saaray ama kelmad ku dhow dhow alxaafid الdahabi raximah اllah fi kitaabihi siyari aclaami الnubala waqra ya haddaad doonayso ya aalib alcilm in cilmigu kuu dhadhamo oo doonayso cilmiga akhlaaqdiisa inaad barato oo doonayso cilmiga in in in uu ku jabsado waxaad akridaa siyara ahlilcilmi fi lcilmi dadka ahlulcilmiga ahaa ee cilmiga loo loo loo qiray ee sunnada alla uu ku arsaaqay kuwaas waxaad akridaa taraajimtooda taraa fiihim alcajab alcujaab waxyaab qaba ayaad ku arki doontaa oo aad gaadho inaad naftaada xaqirto oo aada ogaato in cilmigani camal u baahan yahay hay hay fahaadihi tani mudakiratun weeyaan waa mid wax ku xasuusinayso latiifatun fudud wa mukhtasaratun waa mid la gaabiyey oo mufiidatun faa'iido badan oo fii musطalixilxadiisi ku saabsan katabtuhaa waan qoray tashiilan fududayn aan fududaynayo lihaada alfani اljaliili aan fududaynayo wa taqriiban iyo soo dhoweyn aan soo dhoweynayo litasawurihi inuu ku qaaboobo fii dihni aalibi اlmubtadi ardayga daalibka cilmigii dalbaya mubtadiga ee cilmiga hadda bilaabaya maskaxdiisa inuu cilmigaasi ku qaaboobo oo uu tasawur ka qaatay iyo iyo iyo suurad aan aan soo dhowaynayo aalibkii annabiili ee nin ragadka ahaa wa adaftu ilayha waxaan ku daray ashkaalan sawiro tawdiixiyatan oo wax caddaynaya ziyaadatan fi lidaaxi watasiili xaalo aan ku xeel dheeraanayo cadaynta iyo soo dhoweynta iyo fududaynta fajaaءat waa timi walilaahi bay u sugnaatay kelidii alxamdu mahadiye muadiyatan xaalo ay tahay mid gudaysa lilqaradi ujeedadii wa muwadixatan xaalo ay tahay mid cadaynaysa aydan sidoo kale lilmanduumati lbayquuniyati manduumada bayquuniye la yidhaahdana xaalo ay tahay mid cadaynaysa waa shaarixatan laha sharaxaysa sharax manduumat lbayquuniya inuu ka dhiga sheekhu ugumu talgelin lakiin macnaheedu waa maxay sharax toosana maaha manduumatbayquniya leeyahy kitabkan macnaheed waxa weeye haddaad kan dhigato ood si fiican u fahanto adiyo bayquniya saa waa wa wa waxa weeyaan waa waa isla jaan qaadi karaysa ma aragtaad muxuu bayquniye u doortay muxuu bayquniye u doortay wuxuu doortay bayquniye ee uu tadkiratun u sheegi waaye ee uu sheegi waaye turfatu turf fi mustalax alxadiis lilfaasi wuxuu u sheegi waaye liana almanduumata albayquniya ashharu min hayriha ashharu esh min hayriha walina waliأnahu waliأna camala ahli اlcilmi jara fii bidaayati cilmi musطalax waxa uu ku dureeray camalu ahli اlcilmi qira'atu manduumati eesh albayquniya saasuu u sheegay washaarixatan laha xaalay sharaxayso lixtiwaa'iha maxay u sharaxaysaa iyo u caddaynaysaa lixtiwaa'ihaa waa koobsashada ay koobsatay calaa jamiici musطalaxaatiha musطalaxaadka iyo eray bixinadii kusoo aroray bayquniye badan dhammaantood halkay ku jiraan buu ku yidhi sheekhu waana runtii waa arki doonaa waaya waaya qaala alimaamu albayquniyu raximah اllah abda-u bismi اllahi الraxman الraxiim abda-u bاlxamdi musaliya calى muxamadi khayri nabiyi ursila wdi min aqsaami اlxadiidi cidah wkul waaxidi ataa waxadah أwlha الصaxiixu wahuwa ma اtasl isnaaduhu walam yushada aw yucal أwlha الصaxiixu wahuwa ma اtasl isnaaduhu walam yashida aw yucal labadaba waa la akriy أwlha الصaxiixu wahuwa ma اtasl isnaaduhu walam yushada aw yucal yarwiihi cadl daabiط can mihlihi muctamad fi dabdihi wanaqlihi wاlxasn اlmacruufu طرqa wagadat rijaaluhu laa kaصaxiixi اshtahaarat wkul ma can rutbati اlxusni qasur fahuwa aضaciifu wahwa aqsa man kahur wma udiifa lilnebi اlmarfuucu wma litaabicin huwa اlmaqطuucu wاlmusnad اlmutasiل اlsnaadi min raawihi xatى اlmuصطafى walam ybin wاlmusnad اlmutasiل اlsnaadi min raawihi xatى اlmuصطafى walam ybin wma bsamci kuli raawin ytaصil isnaaduhu lilmuصطafى falmutaصil musalsl qul ma clى waصfi أtى mihlu ama wاllahi anbani اlfatى kadaka qad xadaثaniihi qaa'ma aw bacda an xadaثanii tabasama caziizu marwi ثayni aw ثalaaثة mashhuuru marwi fowqa ma ثalaaثة mucancanun kacan saciidi can karam wmubhamu ma fiihi raawin lam yusm wkul ma qalat rijaaluhu clى وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعطل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان والمعطل الساقط منه اثنان wmaa aataa mudalasa nawcaani alأwalu lisqaaطu lishaykhi waan yanqula caman fawqahu bicanwaan wthaani laa yusqituhu lakin yasif asaafahu bima bihi la yancaarif wma yukhaalif hiqat fiihi اlmalaa fashaadu wاlmaqlubu qismaani talaa wma yukhaalif hiqat fiihi اlmalaa fashaadu wاlmaqlubu qismaani talaa إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضارب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط wاlmunkaru اlfardu bihi raawin kadha tadiluhu laa yaxmilu tafaruda matrukuhuma waaxidu bihim farad matrukuhuma waaxidu bihim farad waajmacuu lidacfihi fahuwa yuurad wاlkadibu اlmukhtalaqu اlmasnuucu clى الnabi fadalika اlmawduucu wqad atatka اljawhari اlmaknuuni samaytuha manduumaة اlbayquni fawqa اthalaثiina barbacin atat abyaatuha ثuma bkhayri khutimat allah subxanaه wa taعala